alxamdu lilah rab اlcaalamiin wslى اllah عlى muxamadi wعlى ali muxamed وإilayka kalaama mujaza yatacalaqu bitaqsiimi اlkalaami waxaynu ku soo jiray qaybta ku saabsan xaqiiqada iyo majaaska in hadalka loo qaybiyo ayaynu ku soo jiray waxay mashaayikhdu ka warrameen taqsiimka hadalka loo qaybinayo xaqiiqiya majaaz in khilaaf ku jiro culammaduna saddex qowl ka leeyihiin saddexdii qowlna waa sheegeen qoloba waxyaalahay cuskanaysana waa tilmaameen waxyaalaha ugu weyn ay cuskanayaan qolyaha majaazka diidaya waxay leeyihiin marka laga yimaado waa isilaax xaadis ah oo aan saxaabadii iyo taabiciintii iyo atbaacu taabiciintii iyo a'immadii mashhuurka ee selafku ayna isticmaalin hadday a'immatu luga yihiin iyo hadday a'imatulfiqhi yihiin mid walba marka taa laga yimaado waxay leeyihiin majaaska waa la nafyin karaa oo shaygu hadduu majaaz yahay waxaa la odhan karaa waxaasi ma jiraan cidda nafyidaya cidda nafyiday oo tidhi ma jiraanna waxay noqon kartaa waxay noqonayaan cid run sheegaysa marka haddii la yidhahdo qur'aankiiyo sunnada majaaz waa ku jira waxa ka laazimaysaa inuu ka mid yahay qur'aankiiyo sunnada wax la nafyin karo oo la odhan karo ma jiraan dee taasina waa baatil bay yidhaahdeen oo hadalka ilaahay iyo hadalka rasuulka wax ka mida lama nafyin karo oo lama odhan karo sida loo sheegay ma aha ama waxaasi ma jiraan maadaamay sidaas tahay waa in la yidhaahdaa qur'aanka kuma jiraan iyo sunnada taasaa ugu badan waxyaalaha markaa isticmaa ay markaa daliishanayaan waxyaalaha ay daliishanayaan taasaa ugu weyn tacaabirta a'imada qaarkood ay cabbireen majaazna waxay yidhaahdeen ugamay jeedin kan istilaaxiga hadda la yaqaano ee xadkiiyo tacriifka loo yeelay ee sidaa loo dhigay ee majaaz waxay uga jeedeen imaam axmed iyo bukhaari iyo aimada la midkii marmarkay isticmaaleen maa yajuusu fi lua waa min majaazi luga markay leeyihiin waxay u jeedaan waa wax luqada ku bannaan ee majaazkan isilaaxigaa uma jeedaan tacbiirka mala carabka waxaa inaga dhacay maa yajuusu nafyu waxaan u jeeday markaan shalay soo naqlinaayey jawaabta ay kaga jawaabeen maa yajuusu fi luga yidhaahdeen saasay uga jeedeen ee maa yajuusu nafyuhu bay uga jeedeen ma aha maa yajuusu nafyu waa waxyaalaha lagu diidaayo majaazka qolyaha diidaya oo ay ku mancinayaan arrinka ay ka cararayaana dadka qaar waa ka tartiibiyeenoo waxyaalo badan baa magaca majaazi lagu diiday oo yacni markaa sawaaboo xaqah culammadii ahlu sunnuhuna waa kuwaa sheegay laa majaaza fii sifaati illaah sifaadka ilaahay wax majaazi kuma jiro in badanoo majaaska qabtaana sifaadkii majaaska waa geliyeen waa siday u awileen sifaad fara badan ay saa uga tartiibiyeen marka dadka majaaska ogoli waxay u qaybsamaan qaar sifaadka xaqiiqadoodii u daynaya oo a'immo yacni marka ahlu sunno ah iyo qaar sifaadkii awilaya oo daahirkoodii ka leexinaya majaazna cuskanaya marka markaynu tafsiilinayno si aan loogu fahmin in waxa weeye muta'akhirin badan oo sifaadkii awilay oo daahirkoodii ka leexiyey madhabkoodu inuu saa'iq yahay si aan loo qaadan baa la odhanayaa abwaabtaa geli maayo oo la odhanayaa sifaadka ilaahay waa xaqiiqi sidoodana waa loo daynaya wakadalika ashyaada kale ee geybiga ee soo aroorayna ee culammada ahlu sunne ay daahirkeeda ku xambaareenna bismi lmajaaz in lagu diidaa saa'iq maaha laakiin shuruudihii majaazka uu ku asaxayay cidda ogol marka lagu socdo madhabkooda shuruudihii baaban ku dhammaystirmaynin waayo culammadu waxay isla ogolyihiin hadalka haddii xaqiiqadiisa in lagu xambaaraa ay suuragal tahay majaaz in lagu xambaaraa inaynay bannaanayn sifaadka iyo umuuraha haybiga ee nusuusta ku soo aroorayna ee culammada ahlusunne ay ku xambaari jireen daahirkeeda iyo xaqiiqadeedana in majaaz loo leexiya ma bannaana waayo xaqiiqadii baa la hor marinayaa yadaana daahirulkalaam ah hadalkana daahirkiisa in lagu dareeriye xaqiiqadiisa waa laazim daahirka in laga leexiyaana ma bannaana oo macno kaloo daahirka khilaafsan loo leexiyo inta daahirkiiyo xaqiiqadiisu suura yahay culammaduna qaacidada noocaasa waa isla ogolyihin nusuusta in dawaahirteeda lagu xambaarayo marka almuhim haddii abwaabtaa laga saaro khilaafku wuxuu noqonayaa lafdi buu noqonayaa siday culamo badanba ay sheegeen وإlayka كلاama mujaزa yتacalaq bتaqsiim الكalaami إilى xaqiiqaة وmajaazi cinda man yarىa dalika التaqsiima وإlayka kalaaman qaado hadal ilayka waa ismu ficil amar bimacnaa khud buu la macno yahay hadalkaasoo muujazan la koobay hadalkaasoo yatacallaqu la xidhiidha ama ku tacalluqa bitaqsiimi alkalaami qaybinta hadalka la qaybinayo ilaa xaqiiqatin wa majaaz xaqiiqiya majaaz loo qaybinayo cinda man yaraa daalika taqsiima cidda taqsiimka arkaysa agtooda loo qaybinayo oo kalaamkii waxaa loo qaybinayaa xaqiiqiya majaaz baa loo qaybinayaa biictibaari isticmaalihi marka loo eego isticmaalka hadalka la isticmaalay marka taa loo eego ayaa xaqiiqiya majaaz loo qaybinaya waa biictibaari isticmaalihi oo marna xaqiiqa loo isticmaalay marna majaaz baa loo isticmaalay alxaqiiqatu lugatan ma'khuudatu min alxaqi erayga alxaqiiqatu la yidhaahdo waa faciilo oo xagga luqada waxaa laga soo qaatay xaq baa laga soo qaatay bimacna haabiti waxaanay markaa ka dhigan tahay yani haabit oo kaley ka dhigan oo bimacnaa alxaqiiqa alhaabita ayaa loo jeeda waa tii sugnayd waa faciiloo faacile looga jeedo calaa annahu bimacnaa faacilin lagu socdo inuu markaa macnihiisu faacil yahay aw ilmusbati ama xaq baa laga soo qaatay waxaana loo jeedaa musbat baa loo jeedaayo xaqiiqa waxaa laga tilmaamayaa almusbata tii la sugay baa loo jeedaa alxaq waa bimacna ahaabit laakiin wuxuu u jeedaa alxaqiiqa waa bimacna haabita oo yani ismu faacil loo fasiro macno faacil inuu u dhacaayo loo fasiro athaabita ama macno mafcuul inuu u dhacayo loo fasiro oo la yidhaahdo xaqiiqa waxaa looga jeedaa yacni almusbata aw ilmusbati calaa annahu bimacnaa mafcuul macno mafcuul yacni markaa loo fasiro oo la yidhahdo looga jeedaa bimacnaa maxquuqah bimacnaa muhbatah tii la sugay erayga xaqa laazim iyo mutacadday mid walba leeyahay oo xaqa bimacnaa habata waa loo isticmaalaa xaqahu bimacnaa asbatahuna waa loo isticmaalaa labada mid walba waa leeyihi marka markuu leeyahay ama culammadu leeyihiin xaqiiqa waa bimacnaa haabita waxay u dhacaysaa in laasimkii laga keenay wa ilaa musbitay noqon lahayd haddii macno mutacadiya loo fasiraayo marka la odhanaayo waa bimacna almusbata manihii lafdigii mutacadiga ahaa bimacnaa macnihii mutacadiga ahaa baa loo fasiraya oo xaqiiqatan bimacnaa asbatahu musbatatan bay noqonaysa marka labada tacbiir wuxuu ku kala dhisan yahaad mooddaa midna laazimkii midna mutacadigii wاlkhaطbu sahlun calىa annahu bimacnaa mafcuulin lagu socdo inuu macnihiisu mafcuul yahay oo is mafcuul macno ahaan u dhacay waاصطilaaxan sida heshiiska lagu yahayna allafظu اlmustacmalu fima wudica lahu ibtidaءa fi اصطilaaxi الtakhaطubi ay hiya xaqiiqadu sida heshiiska lagu yahay gudaheeda allafdu waa erayga almustacmalu la isticmaalay fii ma wudica lahu kii loo dhigaa loo isticmaalay ibtidaa'an markii ugu horraysay loo dhigay fi istilaaxi takhaadubi isla hadalka dadku ay isla hadlayaan siday ku heshiiyeen isla hadalka yani markaa gudihiisa siday ku heshiiyeen yani loogu dhigay kaasaa waxaa la yidhahdaa xaqiiqu allafdu markii la yidhi waxaa soo gelaya majaaskii iyo xaqiiqadii mid waliba waa soo gelaya waa jinsiyo mucarafka iyo hayrulmucarafka ka la tacriifinayo midaan la tacriifinayn mid waliba waa soo gudagelaya oo shay marka la tacriifinayo marka macno guud baa la sheegaa fusuusha ama qaydadka raacaya ayaa caddaynaya marka waa jinsi yadkhulu taxtahu almucarafu wahayruhu oo alxaqiiqa iyo almajaaz labaduba waa soo gudagelayaan gelayaan allafdu majaazkiina waa lafdi xaqiiqadiina waa lafdi almustacmalu markii la yidhi waxa baxay weliba halka aan ku noqdo allafdu markii la yidhi erayga waxa soo gelaya xaqiiqadii iyo majaazkii iyo muhmalkii iyo mustacmalkiibaa intuba soo gelaya almustacmalu markii la yidhi waxa baxaaya muhmalkiibaa baxaya oo lafdigii macna aan looba isticmaalin yacni ma noqonaayo ka la sheegaayo noqon maayo waayo mustacmal maahe waa muhmal muqaabilka mustacmal muhmal baa la yidhahdaa waa mid la ihmaaliyaan la isticmaalin ka maqlubi zaydin masalan dayzun waa muhmal lafdi mustacmala maaha macnaba looma isticmaalin fii wudica lahu ibtidaa'an wixii markii ugu horraysay loo dhigay markii la yidhina loo isticmaalay markii sidaa la yidhina waxa baxaya majaazkii majaazkii ayaa baxaya fi isilaaxi takhaatubi culamada qaar waxay ka cabiraan fi luati tacbiirka fi lugatina waa ka fiican yahay fi isilaaxi takhaaطubi wayo nawcan maa khilaaf baa ku jira luqada waadicu wa'yo ma dadkaa ku heshiiyey waadicu ma ilaahay oo ilaahay baa dhigay oo dadkana waa lagu ilhaamiyo waa tawqiifi ma bacdigeed baa tawqiifiya bacdigeedna dadkaa ku heshiiyey oo ziyaadiyey khilaaf badan baa halkaa ku jira marka fi isilaaxi takhaaطubi inay luqadu isilaaxiyo tahay bay ku dhisan tahay layslamana ogola waxa fiicnaansha badnayd fi lugati in la yidhaahdo sida culamo badan oo usuuliyiina ay ka cabiraan allafظu اlmustacmalu fi ma wudica lahu awala ama ibtidaءa fi اlugati ibtidaa'an iyo awalan waa isla halkii marka la yidhaahdo fi luغati ama fi isilaaxi takhaaطubi marka la yidhaahdo wixii curfiga lagu dhigay ama sharciga lagu dhigaa baxaya weliba cibaarada fi luغati marka la yidhahdo waa caddahay xataa curfigu inuu baxayo sharciguna waa baxaya iyaduna waa waadix lakiin fi isilaaxi takhaaطubi yadana labaduba ma soo gelayaan oo sharciga fi isilaaxi takhaaطubiba ku baxaya curfiga laftiisu xaadis weeyo ibtidaa'an buu ku baxaya allafdu waa erayga ayaa xaqiiqo la yidhaahdaa almustacmalu loo isticmaalay lafdigaasoo almustacmalu loo isticmaalay fii ma wudica lahu fii ma kii oo macno ah maadu macnay ku dhici wudica la dhigay ay huwa lafdiga lahu markaa macnaha loo dhigay maagaa loo dhigay ibtidaa'an markii ugu horraysay loo dhigay haddii wadci kale ka horeeyo oo dhigaalkaa dhigaal ka horeeyey markaa dhigaalkan dambe xaqiiqadii noqon maayo dhigaalkii ugu horreeye loo isticmaalay ee markii ugu horraysee loo dhigay marka loo isticmaalo dhigaalkii ugu horreeye markii ugu horraysee loo dhigay markaasuu xaqiiqa noqonay fi isilaaxi takhaaطubi isla hadalka la laysla hadlaayo heshiiskeeda gudihiisa loogu dhigay marka la leeyahay almustacmalu waa in tarkiib la geliyaa oo tarkiib haddaan la gelinoo lafdigu mufrad yahay waa xaqiiqiya majaaz midna la odhan maayo haddii lagu yidhahdo erayga asad ma xaqiiqa mise waa majaaz waxaa la odhanayaa tarkiib geli tarkiib marka la geliyo dabadeed baa xaqiiqiya majaaz mid lagu sifaynaya laakiin lafdi mujarada oo aan tarkiib lagu isticmaalin xaqiiqana laguma sifeeyo majaazna laguma sifeeyo laakiin haddaad tidhahdo ra'aytu asadan markaa wuxuu noqonayaa in xaqiiqadii lagu xambaaro qariino kale hadday raacdana in macnaha majaazigaa lagu xambaaro ka lafdi asadin waa sida ereyga asadoo fi lxayawaani lmuftarisi xayawaanka ama noolaha dilaaga a ah loo isticmaalay tarkiib gudihiina loogu isticmaalay way sheegaan culammadu haddaan tarkiib lagu isticmaalin inaan xaqiiqiyo majaaz midna lagu sifayn karin wa shamsin iyo erayga shamsi la yidhaahdo fi lkawkabi almudii'i kowkabkii ama xidigii wax ifinayee weynaa loo isticmaalay tarkiib gudihiina loogu isticmaalay wa kalimatin iyo sida erayga kelmad oo fi isilaaxi takhaatubi isla hadalka la ysla hadlaayo heshiiskiisa gudaheeda loogu isticmaalay tarkiibna lagu isticmaalay kullu daalika waa inay jumlo ku jiraan oo aad tidhaahdaa طalacat الshamsu qoraxdii baa soo baxday waa xaqiiqo ra'aytu asadan waxaan arkay libaax ayaan arkay waa xaqiiqo qaala kelimatan wuxuu yidhi kelmad waa xaqiiqo tabayana lanaa waxa inoo caddaaday ana asla taqsiimihim qaybintooda ay qaybiyeen asalkeedu tabayana lanaa waxa inoo caddaanaya anna asla taqsiimihim qaybinta ay qaybiyeen asalkeeda alxaqiiqata xaqiiqada ay qaybiyeen ilaa alaaثati aqsaamin saddex qaybood ay u qaybiyeen lugawiyatin curfiyatin sharciyatin saddexdaa ay u qaybiyeen oo salaase aad ka beddesho macduudka cadadka laga beddelaya ama aad tidhaahdo lugawiyatun curfiyatun sharciyatun waxay tahay saddexda qaybood waa lugawiye iyo curfiye iyo sharciye weeyi alxaqiiqatu lugawiya xaqiiqada lugawiga oo luqada loo nisbeeyey hiyo lafdu waa erayga almustacmalu la isticmaalay fiimaa wudica lahu kii loo dhigay oo macnaa baa la isticmaalay awalan markii ugu horraysay fi lugati luqada loogu dhigay waxaa ka muuqata cibaarada hore inay mashaayikhdu uga jeedeen fi isilaaxi takhaaطubi macnaha inay camimayaan anigu aan markaysaga xaqiiqadii luqawiyadeed ku fasiray marka iyagu waxay uga jeedeen fi isilaaxi takhaaطubi markay yidhaahdeen haddii sharci lagu isticmaaliyo haddii curfi lagu isticmaaliyo haddii luqa lagu isticmaalay intaba markaysagaa in xaqiiqo la odhanayo fi istilaaxi bay soo gelaysa halkaa sahwi aan anaa galay sahwi waxaa markaa dihnigaygu u tegey markaysagaa tii luqawiyad ahayd waxay tacriifinayeen macnaha caamka ah oo shamlinaya xaqiiqada luqawigaa ta curfigaa iyo ta sharcigaa intaba oo fi isilaaxi walow tacbiirka waxaa ku sugnaadaane yani saa u isticmaalayey sharcigoo kale dee isilaaxu takhaaub yani shay baa ku jira in lagu ilaaqo waayo xaqiiqada sharciyada ah dee cid ku heshiisay ma jirto allah baa ku ilaaqay iimaan iyo kufri iyo salaad iyo zakaa iyo siyaam iyo xaj iyo erayada la midkii isilaax wax ku yimi maaha sahwiga waxay isababay waa taas marka tacbiirka loo isticmaalayo sharciyadii fi istilaaxi takhaatub la gelina ayaa nadar ku jira oo ilaahay cidna lama istilaaxin macno ay cid ku wada heshiiyeen ma jiro aynu sidaa u isticmaalno marka gelinta fi isilaaxi takhaaطubi la soo gelinayo sharciyadii baa nadar ku jira waxay ku kaaftooman markay culammada qaarkood doonayaan inay marka camimaan eraygan fi isilaaxi takhaaطub inay ka tagaan iyo fi luga labadaba inay ka tagaan oo markay doonayaan saddexda noocee xaqiiqaduba inay soo gudagalaan inay yidhahdaan allafdu lmustacmalu fima wudica lahu ibtidaa'an bs hadhow bay u kala baxayaan fi lugati iyo fi lcurfi iyo fi sharci waaya mid waliba yani nooca uu ku saabsan yahay xaqiiqadaasi hadday luqo ku saabsan tahayna ibtidaa'an markii ugu horraysaa macnaha loo dhigay hadday sharci ku saabsantahayna fi sharci baa markii ugu horraysay macnahaa loo dhigay hadday urfi ku saabsan tahayna filcurfi baa markii ugu horraysay macnahaa loo dhigay waa filcurfi mid walba keedaa lagu qaydaya siduu dibba ay ugaga qaydayaan marka ta hore in la yska itlaaqaan waxbaba la raacinin marka la doonaayo cibaaradii inay wada shamliso saasay ku fiican tahay siday qaar u ilaaqeen oo usuuliyiinta qaarkood aynay waxba u raacin waayo lafdigaa nakaara ku jira sharciyada in isilaaxu takhaatub laga cabiro waayahay alxaqiiqaة lugawiyaةu xaqiiqada lugada loo nisbeeyey hiyo lafdu waa erayga loo isticmaalay ama aladi istucmila kii la isticmaalay wey ashu waa mawsuuladii weeyi fii ma wudica lahu fii kii loo isticmaalay oo macno ah maadu macnay ku dhici wudica la dhigay ay huwa lafdiga lahu macnaha loo dhigoo maaga loo dhigay awalan markii ugu horraysay la dhigay fi luqati luqada gudaheeda loogu dhigay ka asadin waa sida erayga asad oo fi lxayawaani almuftarisi noolihii dilaaga ahaa loo isticmaalay tarkiib gudihiina lagu isticmaalay ay ka isticmaali asadin fi lxayawaani almuftarisi yani saasaa loo jeeda alxaqiiqaة اlcurfiyatu xaqiiqada curfiga loo nisbeey ayaa halkana lagaga hadlaya wa takuunu waxay noqotaa xaqiiqada curfiyada ahi caamatan mid caama bay noqotaayo curfiyo caam ah oo guud wa khaasatan mid khaasay noqotaayo curfiye khaasoo gaarana waa noqotaa falcurfiyatu alcaammatu curfiyada caamka ahi oo cumuumka loo nisbeeyey maa tacaarafa calayhi waa kay isla garteen oo ama isla ogaadeen caammatu ahli lugati ahlu lugaha markaysagaa guud ahaantoodu bikhalabati isticmaali lafdi lafdiga isticmaalkiisu inuu ku haalib noqday ay isla garteen fii bacdi madluulihi macnaha uu ku tusiyo aw bitakhliibi almajaazi ama ay isku garteen caammatu ahli luga majaazka in la haalib yeelo cala alxaqiiqati xaqiiqada laga haalib yeelo falawalu ka koowaad an yakuuna waa inuu noqdo allafdu eraygu qad wudica mid la dhigay fii asli lugati lugada asalkeeda loo dhigay limacnan caammin macno caama loo dhigay macno guud loo dhigay uma khasasahu intaa dabadeedna uu khaas yeelay oo gaar yeelay alcurfu curfiga iyo iyo barashada dadku ay barteen ee si isla garteen bibacdi musamayaatihi wixii lagu magacaabi jiray wax ka mida yani curfigu ku khasiso oo ku gaar yeelay ka lafdi daabbatin waa sida ereyga daabba la yidhaahdo fa inna aslahu maxaa yeelay erayga erayga daabbe la yidhaahdo asalkiisu likulli maa wuxuu u sugnaaday wax kasta oo dabba yacni socday calaa wajhi alardi arlada korkeeda socday hayra ana alcurfa mooyaane curfigaa khasasahu ku gaar yeelay bidawaati alarbaci afar adin wixii u saaxiib ahaa buu ku khasisoo ku gaar yeelay wuxuu markaa tilmaamayaan mashaayikhdu raximana wa iyaahum xaqiiqada curfiyadu waxay u qaybsantaa caamiya khaasay u qaybsantaa midna waxay noqonaysaa curfi caama sidaa loogu isticmaalay midna curfi khaasa loogu isticmaalay marka midna cumuumkii baa loo nisbeeyey midna khusuuskii curfiyada caamadu waa laba nooc nooc waxa weeyaan lafdiga lafdi baa xaqiiqo ahaantiisa waxaa loo isticmaalay xaqiiqada luqada waxaa loogu isticmaalay macno caama oo guud macnihii caamka guud loo isticmaalayay ee aslu lugaha loogu isticmaalay xaqiiqa lugawiya uu ku ahaa baa curfigii iyo barashadii iyo caadadii dadku ay caadaysteen oo si caama ay u caadaysteen bay waxay isla garteen oo isla ogaadeen in lafdigaa caamkaa macno gaara lagu gaar yeelo isticmaalkiisuna ku qaalib waa nooc waa tusaaleeyeen oo waxay ku tusaaleeyeen ereyga daabbe la yidhaahdo daabbo lama macnay leedahay macna waa caam oo waxaa loo isticmaalaa yacni kullu maa dabba calaa wajhi alardi wax kastoo dhaqaaqa arlada korkeeda waxaasi laba adin ha ku socdo afar adin ha ku socdo ka badan ha ku socdo beerka ha ku socdo mid waliba waa daabad macnahaasi waa xaqiiqadii lugawiyada ahayd waana macno caam ah dawaatularbacuna waa soo gudagelayaanoo afarta adin wixii u saaxiibkaha daabadday ka mid yihiin wamaa min daabbatin fi lardi ila cala allahi risquha daabaddaasi waa caam oo noolo kastoo arlada ku nool baa soo geliya ama afar adin ha ku socdo ama laba adin ha ku socdo ama beerka ha ku socdo ama ka badan ha ku socdo afar adin wax ka badanna hadduu doono ha ku socdo wallahu khalaqa kula daabati mima faminhum man yamshi calaa baطnihi wa man yamshi calaa rijlayni wa man yamshi calaa arbac marka kii labada addin ku soconayey iyo kii afarta ku soconayey iyo kii beerka ku soconayey dhammaan daabbaa la gudageliyey aayaddana saasaa loogu isticmaalaya aayadda hore aynu sheegnayba waa xaqiiqadii lugawiyada ahayd macnaha caamka ah ayuuna xaqiiqa lugawiya ku yahay erayga daabba la yidhahda haddaba curfigii isticmaalka baa carabtu waxaa haalib agtooda ka noqotay in qayb ka mida xaqiiqadii ay u isticmaalaan oo marka la sheego qaybtaasuun ay dihniga iyo maskaxda usoo dheeranayso dheeraynayso qaybtaasi waxay tahay daabbo waa in loo isticmaalo dawaat larbac wixii afar addin socda oo wixii laba adin ku socdo iyo wixii beerka ku socdaa labada mid waliba aynay soo gudagelayn daabadii waa curfi xaadisa oo dembeeyey oo aslu macnaha loogu dejiyey ka dembeeyey akhasna ka ahoo ka khaasan marka ka noocaasoo kale ah waxaa la odhanayaa waa xaqiiqa curfiya waana xaqiiqa curfiya caama caamo waxaa loo yidhi yacni ahlu luqihii ama carab oo dhan baa macnahaasi mutabaadir u noqdoo agtooda mutacaaraf uu ka noqdo sidaa u gartay masaa'il oo hadduu ninku ooridiisa ku yidhaahdo in ra'ayti daabbatan fi اlyawmi faanti طaaliqun goormay furmaysaa noolo kastoo arlada kor dhaqaaqay aragto miyuu طalaaqu ku xidhan yahay mise dawaat larbac keliyuu ku xidhan yahay waxay ku dhismaysaa mas'aladaas xaqiiqada curfiyada iyo lugawiyada eh, keebaasee la hormarinayaa waxyaalaha talaaqyada ku saabsan iyo aymaanta iyo ma la qadimayaa mise luqadaa la qadimaya waxay ku binaysmaysaa khilaafka qaacidadaa ku saabsan ayaa farcanna ku binaysmaya oo madaahibtu aqwaal bay ka leeyihiin yani qaacidada noocaas ah. waa yahay marka laba xaqiiqa erayga daabbe la yidhaahdaa yeesha labada xaqiiqa wuxuu yahay waa xaqiiqa lugawiya iyo xaqiiqa curfiya xaqiiqo lugawiya iyo xaqiiqo curfiyo labadaba yeesha xaqiiqadii lugawiyada ahayd macnahan kale marka dambe loo dejiyeyna wuxuu noqonayaa majaas inuu ku yahay xagga luqada oo bibacdi musamayaatihi markii lagu gaar yeelay majaaz inuu ku yuhuu noqonayaa yani majaazun fi luga laakiin markuu haalib noqday wuxuu noqonayaa yani xaqiiqatun curfiya oo dib buu xaqiiqo ka noqdo ictibaar kaluu ku noqday haddii la yidhaahdo shaygu macnaha caamkee guud hadduu xaqiiqo ku wada ahaa musamuhu ku dhacayay bacdi ka mida iطlaaqa lagu iطlaaqay oo curfigii ku haalib noqday maxaa loo odhanayaa macnahan majaazun fi lugati buu yahay sawtu marka horeba xaqiiqo ugu dhacay isagiyo wax kalaba waxay kaga jawaabaan ashayu maca hayrihi hayruhu laa maca hayrihi qaacidada noocaasay kaga jawaabaan macnaheedu wuxuu yahay ashayu maca hayrihi hayruhu laa maca hayrihi shayga oo wax kale weheliyaan waa ka duwan tahay shayga oo aan wax kale wehelinin oo farqaa u dhexeeya imanka erayga carab carab waa caam oo waxaa soo gelaya qaxطaaniyiintii iyo cadnaaniyiintii baa labaduba soo gelayaan haddaad tidhaahdo carabi waa quraysh dee quraysh waa akhas min alcarab waa carab kuwa ugu mudan waana bacdi carabtii ka mida lafdigii carabna waa ka khaasan yahay waa la nafyin karaayo waxaa la odhan karaa quraysh oo keliya carab ma aha takhsiiska lagu gaar yeelay ayaa markaa la nafyin karaa waxaana loo jeedaa iyagaa ugu sii mudan marka isticmaalka erayga loo isticmaalayo iyadoo wax kale weheliyaan oo carab quraysh iyo kayrkoodba loo isticmaalayo cadnaaniyiintii iyo qaxtaaniyiintii dhammaan ay ku wada dhacayso isticmaalka iyo isticmaalka bacdi ka mida loo isticmaalayo la odhanayo carabi waa quraysh ashayu oo carab ahi macnaha loo isticmaalayo ah markaysagaa quraysh waxaan u jeedaa quraysh markaa loo isticmaalayo carab markaysa markaa lagu ilaaqay quraysh oo keliya quraysh oo wax kale weheliyaan oo cadnaaniyiintii kale iyo markaa qaxdaaniyiintuba la socdaan waa ka duwan tahay qurayshaan cid kale la socon oo keligeed ah waa laba isticmaaloo kala duwan haddii la yidhaahdo carabi yani waa cadnaaniyiin iyo qaxtaaniyiin haddii la yidhaahdo iyo haddii la yidhahdo carabi waa quraysh waa laba isticmaal oo kala duwan farqa udhexeeya marka idan takhsiiska bacdi ka mida lagu gaar yeelayaa walow xaqiiqatan macno caamoo kaasi soo gudagelayana marka hore ha loo isticmaalo markii hore eh wuxuu noqonayaa isticmaal aakhar sidaasaa majaaz loogu ilaaqa curfi qaalib noqday calaa kulli xaal hadduu yahay curfigaasina caam yahay waxaa la odhanayaa xaqiiqa curfiya wahaani nooca labaad an yakuuna allafdu waa inuu eraygu ahaado wa bitakhliibi almajaazi cala alxaqiiqa ayay haddana kuu tusaalaynaya an yakuuna alafdu waa inuu eraygu ahaado fi lugati luqada gudaheeda limacnan macno mid loo dhigay uu ahaado ama u sugnaaday uma yashtahira dabeedna uu caan baxo uma yashtahiru fii curfi اlisticmaali fi lmacna almajaaziy dabeedna uu ku caan baxo curfulisticmaalka gudihiisa macnaha majaazigu ku caanbaxay fi lmacna almajaaziy bixaysu si oo laa yufhamu aan laga fahmaynin min allafdi erayga cinda iطlaaqihi marka la sheego hayruhu macnaha macno aan ahaynba aan la fahmayn isagaa mutabaadira oo soo dheeraynaya ka lafdi alghaa'iطi waa sida isticmaalka erayga fa innahu erayga ghaa'id la yidhaahdaa fii asli lwadci dhigaalka asalkiisa lilmakaani lmudma'inni wuxuu u sugnaaday meesha yacni godan min alardi meeshaa godanoo ka mida arlada ama xaalay ka mid tahay arlada suma nuqila dabeedna waa la raray canhu makaankii godnaa meeshii godnaa baa laga raray isticmaalka loo isticmaalayo ila alfadlati alkhaarijati waxaa loo raray yani shayga fadlada ah ee qashinka ah ee ka soo baxaya min alinsaani bini aadamka saxaradii baa loo isticmaalay wa ka lafdi araawiyati waa sida erayga arraawiya la yidhaahdo fa innahu erayga raawiye la yidhaahdaa fi lasli asalka luqada gudaheeda lilbaciiri wuxuu u sugnaaday yani tulidda geela buu u sugnaaday baciir curfiga xaadiska ah waxaa loo isticmaalay awrka muqaabilu naaqa laakiin asalka luqada kutubta luqada haddaad eegto albaciir waxa weeye waxay la mid tahay tulud awrkii iyo hashii mid walba baciir waa la yidhaahdaa u noqo kutubta luqadoo laakiin curfigii isticmaalka wuxuu ku gaar yeelay in baciir loo isticmaalayo muqaabilu naaqa oo awrka loo isticmaalayo hadda misaalku isagaa kuma saabsana fa innahu erayga raawiye la yidhaahdaa fil asli asalka gudihiisa wuxuu markaa asalka luqada gudaheeda wuxuu u sugnaaday ama ku sugnaaday lilbaciiri yani tuluddii aladii kaasoo yustaqa calayhi yani lagu dhaansado innagu markaa awruun baynu ku dhaansannaayo yani markaa geela kiisa dhadig yani markaa lama rarto lagumana dhaansado lamana fuulo oo rakuubna lagama dhigto laakiin carabtu yani mid walba waa isticmaalaan uma nuqila canhu mid walba rakuubka yani la fuulayo rukuubka la fuulaayo iyo rarashada la raranaayo mid walba u isticmaalaan uma nuqila canhu dabeedna waa laga raray ila almusaadati waxaa loo raray yani markaa qarbadkii ayaa markaa marka waxay mashaayikhdu tilmaamayaan majaasku hadduu haalib noqdo xaqiiqadii ka adkaado oo marka la sheego macnaha majaaziguun la garanaayo macnihii xaqiiqigaha aan la garanaynin aanu soona degdegaynin macnihii majaazigaha wuxuu noqday xaqiiqa curfiya xaqiiqo curfiya ayuu noqday tusaalihiisu wuxuu yahay waa erayga alghaa'id alghaa'id wuxuu leeyahay xaqiiqa lugawiya xaqiiqada lugawigi waxa weeye waa meesha godan marka meeshii godnaa waa laga gudbiyo waxa loo tallaabiyey xaajada ay dadku gudanayaan markay bannaanka u baxaan amaba suuliyada galaan taasaa loo isticmaalay haa'id macnahaasaana caanbaxay oo shaa'ic noqday waa majaaz in macnaha loo isticmaala majaazkana calaaqadiisu waxay ahayd mujaawaro oo derisnima keensatay oo carabtu caadatan may lahaan jirin suuriya may lahaan jirin dhulkuna wuxuu u badnaa saxaaru isaga badnaa dhirtuna ku yar tahay waxa kale lagu gabadaana iska yaryihi meelaha godan baa lagu gaban jiray oo xaajada lagu gudan jiray sidii marka halkaas loogu gudanaya markii dambe waxaa loo gudbiyey eraygii khaa'idba in lagu ilaaqo cala alfadlati alkhaarijati min alinsaan qashinsaarkaa ruuxu samaynaayo ee jidhkiisa ka soo baxaya labada masle ka imanaya in haa'id lagu ilaaqo labada sabiil ka imanaya in haa'id lagu ilaaqo dabeed kii baa haalib noqday macnihii xaqiiqiga aha fi luga wuxuu noqday macno aan mutabaadirba ahaynoo soo dheeraynanoo soo degdegaynin oo khafiyo qarsoon macnaha mutabaadirkee soo dheeraynaya maskaxda ku soo horraandhacayaana wuxuu noqday in loo jeedo alfadlaة alkhaarijatu min alinsaan calaamadda xaqiiqada lagu gartaana waxaa ka mida altabaadulu ila adihni in macnahaasi u soo dheereeyo maskaxda oo ku horaan dhaco amaaraadka lagu gartay ka mid tahay xaqiiqada marka idan waa in la yidhaahdaa dib buu xaqiiqi ka noqday macnahaas laakiin luqadu xaqiiqo ku yahay maahee curfulisticmaalkuu xaqiiqo ku yaho waa xaqiiqa curfiya saasuu noqonaya tusaale labaad waa erayga araawiya araawiya waxaa loo isticmaalay awrka ama tuludda geelee biyaha markaa lagu dhaansado ayaa asaalatan marka hore la odhan jiray rawa lbaciiru lmaaa yarwiihi min baabi rama xamalahu fahuwa raawiyatun alhaau fiihi lilmubaalaga marka raawiya waxay tahay biyihii buu qaaday baciirkii ama tuluddii geel ahayd baa biyihii qaatay rawa albaciiru lmaaa yarwiihi min baabi rama asalku waxay u eg macnaha laazimka inay ka timi oo rawiya waa cokonaaday laakiin macnahaasi waa laazim macno mutacadi oo yani facala ah baa la isticmaala oo alfaadda qaarkood baa waxa dhacdaa in faciladiisu ama faculadiisu iyadoy laazim tahay haddana facaladiisa in loo isticmaalo mutacadi haatay culamada qaar ka cabiraan waa mucaddan bilxaraka almuhim muraadka looga jeedaa waxay tahay rawa albaciiru lmaaa yarwiihi min baabi rama biyihii buu qaaday kaanahu in la leeyahay waa cogkanaysiinaya sababista in laga cabbo uu sababaya daraaddeed ismu faacilku wuxuu noqonayaa raawiya ayuu noqonayaa haadana waxaa loo geliyey mubaalaqo ama haa ka cabiro ama taa ka cabiro uma uطliqat calى kuli daabati yustaqa calayha intaa dabadeed waxaa lagu iطlaaqay daabbo kasta oo lagu dhaansado oo biyo lagu soo qaato markii dambe haddaba waa laga gudbiyey macnahaasi xaqiiqa lugawiyu ahaaye waxaa loo gudbiyey oo curfigii ku haalib noqday in qarbadka laftiisa biyaha lagu shubto raawiye la yidhaahdo marka waxaa la odhanayaa waa xaqiiqa curfiya waana xaqiiqa curfiya caama waa xaqiiqo curfiyo caama baa la odhanaya waa majaaz haalib noqday waalcurfiyatu alkhaasatu curfiyada khaaska ahi maa tacaarafa calayhi bacdu طawaa'ifi min alalfaadi waa kay isla garteen bacdu tawaa'ifi daa'ifooyinka qaarkood ama kooxaha qaarkood oo ahlulfunuunka ka mida min al alfaadi oo eraya ah alatii wadacuuha limacnan cindahum yacnii taasay u dhigeen macnayaal u dhigeen agtooda ka tacaarufi ahli naxwi waa sida ahlunaxwuhu inay isla garteen cala isticmaali alrafci wاlnasbi wa adawaati اljari fii macaanin istalaxuu calayha rafcada iyo nasbada iyo adawaatuljarka macaani ay u isticmaaleen eh, sidaa ay isla garteen macaanidaasoo istalaxuu calayha ay ku heshiiyeen wa ka tacaarufi ahlilbalaagati waa sida ahlubalaaghuhu inay isla garteen cala almusnadi waalmusnadi ilayh tacaabiirta musnad iyo musnadu ilayh inay isticmaalaan wanaxwi daalika iyo ashyaada la midka wanaxwu daalika iyo ashyaada la midka qolo kasta oo fanni u saaxiibi waxay leedahay istilaaxaad khaasa mustalaxu wuxuu leeyahay cilmu usuul اxadiis yani isilaaxaad buu leeyahay marfuuc baa jira ah, waxaa jira marfuuc mawquuf baa jira maqtuuc baa jira munqaطic baa jira mursal baa jira dhammaan waxa weeye isilaaxyo gaaru leeyahy mid walba macnaa loo isticmaala naxwe markaad joogto marfuuc macnaa loo isticmaalaya waa isilaax khaas ah maxay ku khaas tahay ahlulfannigaasay ku gaar tahay ahlunaxwi marfuuc fi naxwi waa macno khaas ah waana curfiya khaas ah marfuuc fi lxadiis ama usuul cilmi alxadiis cilmu usuul lxadiis marfuuc marka la yidhaahdana macnaa loo gaar yeelay oo lagu istilaaxay lafdigii waa iswaafaqay laakiin funuuntuu ku kala duwan yaho ahli fanni kastaaba macnay u yaqaaniinoo ku istilaaxeen oo agtooda shaa'ic ku yahay waa curfiya khaasa naxwuhu wuxuu leeyahay istilaaxaad badan oo u khaasan naxwaha rafcad iyo nasbad iyo baa ka mida wax sare loo qaaday ayaa la odhan jiray markaysa waxaa markaa marfuuc rafcina laga cabiri jiray ya nasbiga wax la taagay baa loo isticmaali jiray taagis mansuubna waxa weeye waa mid la taagay laakiin macnaha curfiga loo isticmaalay waa macno gaar ah majruur marka la leeyahay wax la jiiday ha tasawurin xaqiiqadii lugawiyada ahayd loogama jeedo jura fa huwa majruurun hayse odhani waa la jiiday war waxaan la jiidayaa waa maxay war majruur markaa jiidis loogama jeedo waa la jiidaye waa la hoos dhigaa laga tilmaamaya waa istilaax khaas ah usuul fiqigu waxaa jira isilaaxaad yani khaasoo ahlufaniga ku gaarka culuum lqur'aan saa si la eg fiqhiga saa si la eg yani waxa weeye macaani gaaraa jira aljucaala maxaa la yidhaahdaa yani macno khaasay leedahay oo loo yaqaano oo curfi ah yani ayay leedahay marka almuhim fanniyada kala duwan fanni kastaaba culammada u ehelka ahi isilaax yaga u gaaro u khaasoo agtooda shaa'ic ka ah oo curfiya khaasa ka ah baa jira taana waxaa lo odhanayaa curfiya khaasa lo waa xaqiiqa curfiya khaasa ayaa lo odhanaya wallahu aclam